ka hadlayey rahankiibaa ku xigay oo deyn ayay sababtiisu ahayd tafliis baa hadda inoogu xigo oo isaguna waa arin sababtiisu ay deyn tahay tafliisku sidiisa luqa ahaan waa atashhiir bilmuflis qofkii cayroobay in la sheego oo ummadda la gaadhsiiyo maaragtay lagu calaamadeeyo ama lagu shaabadeeyo inuu cayroobay qofkaasi uu muflis yahay kelmaddan muflisna waxaa laga keenay aflasa aflasa iyaduna waxay kasoo jeedaa kelmadda fils filsina waxay ahayd lacagta laga sameeyo nuxaasta halka dinaarku ahaa lacagtii dahabka laga sameynayey dirhamkuna ahaa lacagti fidada laga sameynayey filsigu wuxuu ahaa lacagta nuxaasta laga sameeyo marka dee lacagta rasmiga naqdi af carabiga la odhanayey waxay ahayd un dinaarka iyo dirhamka taa dahabkaa iyo taa fidada ah waxa nuxaasta ka samaysan naqdi looma aqoone wax uun iska liita oo aad u rakiisa ayay ahaydoo waxyaalaha liita sida xabadda nacnaca oo kale iyo wixii lamidka ah in lagu iibsado mooyaane aan macno kala lahayn marka aflasa fulaan marka la leeyahay ninkii fulaan ahaa ay saara saaxiba fuluusin wey wuxuu noqday mid fuluus haysto oo laa dirhama lahu walaa diinaar ma tacuduuna almuflisa fiikum markii nabigu alayhi salatu salam uu yihi maxay saxaabadu almuflisu fiina man laa diina man laa dirhama walaa dinaara lah dirham iyo dinaar midna ma haysa da muxuu haystaa fuluus buu haystaa wey marka dee fuluustu wax macnala may ahayn qofka hadduu fuluusun haysto wax kale aanu haynin qof waxba haya muu ahayn maantana fuluus dee lacagta ugu badan waxaad oranaysaa adi fuluus marka waxaan hayna waraaqaha ahi waa fuluusoo macna male ee lacagtii saxda ahayd dahabkii iyo waxay ahayd iyo fidada ka samaysteed haddaba tafliisku waa sidaasoo waa in qofkii lagu xukumo inuu muflis yahay oo sidaa la iclaamiyo sida takfiir iyo tabdiic iyo waxaasay mid tahay iyo tafsiiq iyo tafsiiq waa alxukmu aleyhi bilfisq takfiir alxukmu aleyhi bilkufr wahaakada sharci ahaan tafliis waxaa la odhanaya waa in qofkii qaadiga ahaa ama xaakimkii uu ninkii daynta lagu yeeshay wixii uu haystay dayntii lagu lahaa ka badatay in uu ka xayiro tasarufaadkii iyo manci maaragtay inuu xoolihii ku tasarufo oo deetana uu ku xukumo inuu muflis yahay wuxuu yihi musanifku sababtii buu markaa ku bilaabaya sababta tafliiska qofkan mufliska lauk lagu xukumaya ee axkaamta mufliska qaadanaya axkaam buu leya way noo iman donta qofka hadii la hahdo waa muflis oo qaadigii uu xukmanin kari inuu muflis yahay axkaam baa ka dhalanaysa hadaba sababtii tafliiska ayuu inoo horreysiiyey axkaamtiina wuu dambeysiiyey sababtiisu waxaynu waa dayn un qofka lagu yeeshay haddaba wuxuu ku yihi idaa xasalat haddii ay dhacdo ama ay timaado calaa rajulin qof dushii duyuunun dayma haddii lagu yeesho qof maaragtay noqdo qof markaa qaamaysan oo dayn lagu leeyahay dayntii laba mid bay noqon ama mid mudaysan oo muddadeedii aan la gaadhin ama mid xaallo ahoo ama aan muddaba lahayn ama muddadeedii la gaadhay wuxuu ku yihi fain kaanat muajalatan hadday dayntu tahay haddaba mid muddo leh oo muddadeedii aan la gaadhin lam yuaalab bihaa lagama dalban karo yani laguma wareerin karo waqti buu qabsaday qofkani alaab buu kaa iibsaday wuxuu kaaga iibsaday inuu lacagta sanad kadib kuu keeno sanadkii oo aan dhammaan dee inaad wareeriso ood nafta isuu karta laguma ogola lam yuaalab biha qofkii lama weydiinayo oo laguma dhibayo wey de si ka codsi ahaan waad ka codsan kartaa ma isoo dadajin kartaa taasi dhib ma laha xag codsi ahaaneed laakiin in qofkii lagu maaragtay dirqiyo oo lagu dhibaateeyo inuu dayntii soo dedejiyo xaq looguma laha wain araada safara haddii uu safar doonana lam yumnac minhu loo diidi maayo hadduu safrayo qofkii aad deynta ku lahayd deyntuna ay mu-ajal tahay oo waktigeedii aan la gaadhin xaq uma lihid inaad joojiso tirado dayn baa kugu lehay xaggeed u safri bilood soo noqon ma weyda de waxaa lagu leeya adigu xaq uma lihid maanta qofka inuu dayn aad weydiiso qofkan xaq uma waktigeedii lama gaadhin waktigeedu ha imaado markaasaa laga wada hadli doonaa oo ninkii ma jooga iyo m maaratay ma jooga la odhan doonaa laakiin safar uma diidi kartid maxaa yeelay de qofkan laa muaalabata laka alaan hadda adigu wax muaalaba ahba ma lihid ma dalban kartid kol adaan dalban karin de uma xanibi kartid qofki laakiin maxaad xaq leedahay kolkuu safrayo inaad raacda de haddaad adiguna de adigoo de qarashkaaga adaa isu qabo marka haddaad raacdo dee magaaladaa uu kalba tegay inaad la tagto oo laakin de gurigu gelaya lama gelaysa meelahagaaga iska tegaysaa waa taasi iyada lagu diidi maayo waayahay kaasi markaa waa safarkii guud laakiin safarkii dagaalka hadduu dagaal u baxayo jihaad bilow kusoo dhintaabaa iman karta waqiila waxa la yihi wejhibaa wuxuu odhanayaa yumnacu waa loo diidi karaa min safari ljihaad inuu jihaad u baxo wejhibaa wuxuu leeyahay haddii meesha ninkan uu dagaal u baxayo dagaalkii xaq baa loogu ley laga joojiyo jihaadkii maxaa yeelay inuu kusoo dhintaa dhici karto waa waa khatar daynta daynna waa lagu leeyahay marka waa loo diidayaaba wejigaasi leeyahay safarkii jihaadka oo ninkii daynta kulahaayoo ufasaxa mooyaane jihaadkii uu bixi maayo laakiin waa daciif wejigaasi waa daciife qofkan kor haddaan waktigiisii la gaadhin wuu iska bixi karaa waxba loo diidi maayo wain kaanat xaalatan taasi waa dayntii aan waktigeeda la gaadhin in kaanat xaalatan dayntu hadday mid xaaliya tahayoo ama aan marka horeba muddo loo qaban ama muddo loo qabtay oo muddadii la gaadhay qofkii markaa daynta xaaliga a ah lagu lahaa saddex mid buu noqon xaaladda koobaad walahu maalun ninkaasina wuxuu leeyahay daynta lagu leeyahay xooluu haystaa maal buu haystaa yafii bihaa ku filan xoolo gaadhaya oo dayntii bixin kara ayuu leeyahay tuuliba biqadaa'ihaa xaq baa loogu leeyahay in iska soo bixi la yidhaahdo laga dalbo inuu iska gudo xaq baa loogu leeyahay mar haddii daynta waktigeedii la gaadhay isaguna xaq uma lahaa inuu la meeraysto waayo nabigeenu alayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yihi maطlu اlganiyi ظulm yuxilu cirdahu wa cuqubatah fii lafdi layu lwaajidi ظulm wuxuu ley nabigu alayhi الsalaatu wasalaam maطlu اlganiyi kii ganiga ahaayee lacagta haystay meermeerinta uu meermeerinayo qofkii daynta ku lahaa ظulmun dulmi weeyi xadidkan waa layu lwaajidi waa isku midu layigu waa layu lxabli xadhigga lawa lxabla xadhiggiibuu laabay baa la yidhaha soo ma wain talw aw tucridu markaad wejiga sidaa u marka layigu waa maxay waa qofkii kolbe celinaysaa waad laaba haddana usoo noqonaya haddana waad celinaysa haddana usoo sidii xarig markaa sida loo m maaratay loo wareejiyey oo kale ayaad qofkii ka dhigaysa maalin walba kugu soo kala no lacagtaydiisii buu kuleeyay markaas adad usoo noqo waajidna waa tahayo tajidu maalan maal waad haysataayo maaragtay wax la-aani kuma hayso yuxilu cirdahu wa cuquubatah yuxilu cirdahu waxa ay xalaal ka dhigaysaa meermeerintaasi in wax laga sheego oo wuu dulmayaa la la ashkatoodo inaad ka ashkatooto qofkii way ku banaan tahay markaas wa cuquubatahu in la cuquubeeyo oo la xabisana oo jeelka la dhigo iyadana way way xalaaleynaysaa meermeerintu marka iska ilaalinad ummadda ilaahay la meereysato adigoo lacagtoodii bixin karay wuxuu yihi fain imtanaca hadduu iska bixin waayuu diido baaca alxaakimu xaakimka ayaa iibinaya maalahu xoolihiisiiy waqadaa daynahu dayntiisuu bixinaya meeshaa xajirima yaaliyo tafliistoona ninkan mar hadduu lacagtii haysto hadduu kaashkii hayo dee lacagtii ad kula hayd waa laga qaaday qasab baa qaaday haddii xoolo kala haysta ariyo geel buu haysta adna lacag baad ku leedahay in ku filan baa la iibinaya isagaa iibi la hadduu is qaadigaaba iibinayaba lacagtaadi baa lagu siinaya deetana isagana halkaa ka bax baa laleeyahy baaca alxaakimu maalahu waqadaa daynahu wuu iibinayaa dayntiisana saasuu markaa ku bixinayaa cumar bn khadaab radia allahu tacaala canhu nin markaa dayn lagu yeeshay oo usayfac la odhan jiray inuu sidaa ku sameeyey iyaa la sheegay wuxuu yihi wa in lam yakun hunaaka maal waa xaaladii labaad deynkii waa xaalli in lam yakun hunaaka maalun haddaan meesha adduun ool oo ninkani maal aanu hay maal inoo muuqdo oo u haysta aanu jirin wadaca alicsaara waxbala-aanna uu sheegto saboolnimo na uu sheegto yidhaahdo waxba ma hayo mucsir baan ahay sabool mucsira baan ahay buu yihi aan waxba hayn alla wa ku bixiye mahayo fain kaana laba u kala qaad isagiina fain kaana hadduu yahay kaa mucsir mucsir banahay yidhi qad curifa lahu hadduu yahay mid loo ogaa qabla dalika inta aanu sidan sheeganin maalun inuu haysta hadii la ogaa nin xoola haystay waa xoola lagu ogaa waardayntiis ka soo bixi markii la yidhina mucsir baan waxba mahaye miyaa laga yeelaya waxba ma hayada maya iminka wuxuu haysta ma arkayno laakin de xoolaa lagu ogaa ninkan waar wixii waa kuwii madhay bu yii waba kama jiraan xubisa jeelkaa la dhigaya ila an yuqiima albayinata ilaa iyo oo uu markhaati u keenayo ala icsaarihi mucsirnimadiisa inaan waxba aysan saboolnimadiisa ninka waxbaynu ku ogeyn walaslu baqaau maa kaana calaa maa kan adduun baa loo ogaa ninkan xoolaa loo ogaa imika waxbay nooma muuqdaan laakiin maal baynu u ogeyn imikana mucsir baan habi wixii waa madheen soo cadday baynu leenay inay wixii kaa madheen ilan xoolo la ogaabay ahaayeene soo caddee tii kale anagu waxaan ku soconaynaa alaslu baqaau maa kaana calaa maa kan wixii jira inuu sidii u jiraba asala adduun baa lagu oga in adduunkii uu jirood qarsatay baa lagu ambaari markaa jeelkaa la dhigaya ilaa iyo uu markhaatiyada keenay maaa la uu keenaya waa noocma wuxuu yihi walaa yuqbalu la aqbali maayo fi dalika mucsirnimadiisa markuu markhaatiyada u keenayaa noqon maayaan oo la aqbali maayo ilaa shahaadatu shaahidayni laba markhaati oo rag ah inuu la yimaado mooyaan oo min ahli lkhibrati bixaalihi dadka xaalkiisa hoos u og ee khibradda uleh ee yani waxa weeyaan guntiisa og ah cid walba ma aha dadka guntiisa og ee ama la degan ama maaragtay laba safray ama in badan ay isdhex galeen gal badan uu ka dhaxeeyo ama in badan ay jaar ahaayeen ayaa la wareysanaya dadkaas waa inay yidhaahdaan waa mucsiro waxba ma hayo weliba laba nin waa inay yihiinoo cuduulaho dee looga qaateena oo halkan xataa shahaadat nisaa dumarka markhaatigooda halkan socon maayo sida kitaabu shahaadad inoogu imanaysa marka laba markhaati waa inuu keeno hal markhaati iyo dhaar ma soconayaan labaa la doonay way noo iman doontaa insha allahu taala masaladu kitaab shahaadaad bay nooga fain qaala alghariibu kii daynta ku lahaa hadduu yidhaahdo ahlifuuhu dhaariya markhaatiyadii buu keenay laba nin oo markhaatiya ayuu keenay maxaad ka markhaati tihi waxaanu ka markhaati nahay ninkaas inuu sabooliyaayo xoolihiisii madheen taasi ka markhaati kaceen markhaatigii waa la helay markii markhaatigii ay fureen ayaa kuwii daynta ku lahaa ama kii daynta ayaa yidhi hala ii dhaariyo isagana xallifuuhu ama axlifuuhu waxaad ku dhaarisaan annahu laa maala lahu inaanu waxba haysan fi lbaaini baainka ila nimankani daahirkiisunbay arkayaan waxaa muuqda unbay dee nimankani ogyihin laakiin waxaa dhici karta xoolo u qarsoon oo xataa jaarkiisu aanay ogi imisaa dawarsanayo milyaneera aynu ka ogno iska uu socdo uuna meelahaasu maarata warsanayo wax badan ururiyey oo haddii dadka maaratay la degan la weydiiyo ay odhanayaan waxba waa iska tuugsadaayo waxama hayo un bay odhanayaan laakiin wax badan urursaday waa dhici karta haddaba wuxuu yidhi dee markhaatiyadu ilan caalimulqeyb ma ahee iyagu wixii ay ogaayeen bay sheegeen wixiina waa nafyi maanta ihbaat maaha ihbaatka cilmi baa dee aad markaa uu sheegaya laakiin nafyigu waa cadamulcilmi inaanay xoolo u ogeyn wiii mu wixii horena ay madheen wax kalena aanay u ogeyn unbay ku dhaaranayaane laakiin inaanu waxba haysan kuma dhaaran karaan oo yaani mid mid ay og yihiin maahe waa mid ay de markaa iyagu ay malaynayaan maadaama haddaba dhaartoodi ay nafyi tahay ee ihbaat aanay ahayn xaq ma u leeyahay xaqlihii inuu yidhaahdo hala dhaariyo inaana waxba u qarsoonayn annahu laa maala lahu fi lbaini baainka qarsoon inaanay xoole u maarata aan xoola kulahayn oo yani waa sida muuqata iyo sida qarsoon bay kala yihiine xaaladiis xaalkiisa qarsoonna hanoogu dhaartay inaanay waxba u qarsoonana xoola aanu lahayn hadduu yiraahdo xalafa uu dhaaran oo waa la dhaarin ama xullifa waa la dhaarin fi axadi lqowleyni laba qowl baa ku sugane mid ahaan wuxuu leeya waa la dhaarin oo maxaa loo dhaarinaya dee waxaa loo dhaarinayaa markhaatiyadii wa inagaa soo sheegnoo daahirkun bay ka markhaati kici karaan baainka waxba kama oga waa nafyulcilmi waxoodu muctamadku laakin wuxuu leeyahay cafwan muctamadku waa wa waa saas wey xullifa wey waa la dhaarinaya maadaama bainkii aanay ogin muqaabilka wuxuu leeyahay may la dhaarin maayo maxaa loo dhaarin waaye dee laba markhaati ba meeshii kacay kol haddii markhaatiya iyo dhaar maxaa la isu keenay istashhiduu shahideyn min rijaalikum dhaar markaa looma baahno albayinatu cala mudaci walyaminu calaa man ankar ninkan maanta bayino keensaday isagoo bayino keenay maxaa loo dhaarinaya laakin waa dhaartan waxaa yamiinul istidhaar baa la yidhaahdaa meelo dhowray gashaa halkani waa ka xaaladaasina waa xaaladaa aynaan xoole u ogeyn yani imika waa aynaan xoole u arkayn in imaanka haysto laakiin aynu hore u ogeyn inu wax lahaa wuxuu yihi wain lam yucraf lahu maalun haddaan waxba hore xoole hore loo ogeyn imika wuxuu haysto ay muuqdaan ma jiraan mucsir baan ahayna wuu yihi horena wax aynu ugu ogeyn muu jirin xalafa ninkaasi isagu wuxuu ku dhaaran anahu laa maala lahu isaga markhaatiya la weydiin maayo kaa isaga markhaatiye la weydiin maayo waa la dhaarinaya maxaa yeelay dee asalkiibuu ku taagan yahay asalku ma inad oolada mise wa asalku ma wax leedahay mise wa inad waba asalku wa inaanad waxba wallahu akrajakum min butuuni umahaatikum laa taclamuuna shay-a soo ma allo waaad darnii waman khalaqtu waxiidan wajacaltu lahu waa markaa kadib l waiid baad allo waxaad haysatay mi jir markaa la-aantu waa asalkii xoolana ninkan umaynaan ogeyn kol haddaynaan ogeyn ninkani asalkiibuu ku taagay waa la dhaarinaya wakulliya sabiiluhu jidkiisana waa loo banaynayaayo jidkiisa waa la banayn lama xidayo wey laa yuxbas liqawlihi tacaala wain kaana duu cusrati fanadiratun ilaa maysara wain kaana duu cusra mucsir haddii qof mucsiri jiro duu cusra macnaheedu waa mid mucsira aan waxba haysan saboola alcusra did lyasaar alyasaar alghina walcusra alfaqr walcudb waa waxba la-aanta marka hadduu mid lu cusra jiro mid mucsiraho aan waxba haysan fanadiratun ay falwaajibu nadiratun ilaa maysara waajibku waa maxay waa indaar ama intidaar in la sugo ilaa maysara ilaa an yatayasara xaaluhu wayajida maalan wey ilaa inta uu xoole helayo in la sugo ayaa waajiba marka in la xidhaana dee nadiradii bay kasoo horjeedaa wuxuu yihi xaaladii labaad halkaa ku dhaaf oo iyadu laba markaa u kala farcamaysa wain kaana lahu maal xaaladda saddexaad qofka daynta xaaliligaa ah lagu leeyahay wain kaana lahu maal hadduu ninkani adduun haysto waabu haystaa imikaynu arkaynaaba daynna waa lagu leeyay laakiin xoolahan u haystaa laa yafii biduyuunihi dayntiisa kuma filla daymaha lagu leeyahay xoolo aan ku fillayn buu haysta dayntiina waa dayn xaaliyo hadda la rabo laba mid midun bay noqon xaqlayaashii dadkii daynta ku lahaa inay soo dacwoodaan oo yidhaahdaan ha naloo sharo ha la xayiro oo xajri waxaa la yidhaha lagu sameeyo iyo inaanay weydiisan d maarata aaki maxkamad maxkamadda tegin haddaanay maxkamadda tegin oo aanay waxba weydiisanin qaadiga waxba la xayiri maayo haddaanu isagu tegin hadduu intuu isagu tago yihahdo qaadi dayn badan baa laygu leeyahay qaan badan baa laygu yeeshay xoogaagan yarna waan hayaa intana inay iga baaba'daan ka baqanayaa iga xayir oo xajri isaar hadduu isagu yidhaahdo iyadoon lama soo dacweyn uu isagu isdacweeyo waa caadi baa la yidhi o lafteeda markuu hubsado waxa yarayaa xajarigiibuu saaraya taasina way banaan tahay bal lakiin musanifku taa kama hadal uramadii bu ka hadlay haddaanay weydiisan waa la iska daynaya wasa'ala lguramaau haddaba haddii ay codsadaan dadkii xaqlayaasha daynta ku lahaa alxaakima maxkamaddii hadday ka dalbaan alxajra caleyhi in la xayiro oo iibka iyo iibsigaba laga joojiyo iyo xoolihii ku tasarufkoodii xajara calayhi uu xayiraya oo laga xayiraya xajrigu waa maxay almancu min atasaruf wey laa yabiicu walaa yahabu walaa yatasadaqu ma iibinayo ma kiraynayo ma sadaqaysanayo alla wuxuu xoolihiisi ku samayn karaa ma jirto manc min atasaruf tasarufkii o dhan baa loo diidaya marka hadday yidhahdaan qaadiyo ninka xayir oo xajri saar waajib bay ku noqonaysaa markaa qaadigii inuu xayiro oo ninkaa uu tasarufkii ka joojiyo haddaba wuxuu yihi wlmustaxabu sida fiicani an yushhida waa inuu markhaati u sameeyo calى alxajri xayiraada marka de markhaatiga loo sameynaya waa loola jeedaa waa in la iclaamiyo oo dadkii la gaadhsiiyo ninkii hebel ahaa waa la xayiray sidaa loola socdo waa laga xayiray ku kutasarufka maalkiisi uu ku tasarufayo sidaa u ogaada maxaa loo sameynaya dawcad daar alminhaj halkan waxay ku qoraysaa litutajanaba mucaamalatu lakin kitaabka ka mid maaha litutajanaba mucaamalatu waa tacliil maaha matni maaha waa tacriir saxa lakin de kitaabkii ma si looga fogaado la mucaamilkiisa la mucaamilkiisa si looga fogaado ayaa markaa sidaa loo sameynaya idan waa ogeysiis dadkii la gaadhsiyo dadkii baa loo danaynaya wey waa iska marka arrin mustaxab iska fi wuxuu yihi fa idaa xajara calayhi markii uu xayiro xaakimku oo xajrigii uu xukumo maxaa dhacaya lam yanfud waatan axkaamta inoo bilaabmaysa marka de halkaa inooga soo bilaabantay almustaxabu taasa inooga soo bilaabantay fain xajara calayhi lam yanfud tasarufuhu ma fulayo ku tasarufka uu ku tasarufayo fi lmaal xoolihii xadiis baa jira nabigu alayhi salaatu wasalaam in mucaad ibni jabal oo xoolo badan lagu yeeshay uu ka xajiriyey waa xajaru tafliis ana rasul xajara calaa mucaadi bni jabalin maalahu wa baacahu fi daynin kana calayhi waa isnaad jayida buu leeyahay ibnu kathiir walqisatu saxiixatu buud culamada qaarkood way ka hadlaan lakin isagu saas alqisatu saxiixatu in inta mucaadi bni jabal dayn badan lagu yeeshay uu nabigu alayhi الsalaatu wasalaam xajara alayhi maalahu uu ka xayiray xoolihiisii oo deetana uu iibiyey nabigu alayh الslat slam oo dayntiisii lagu bixiyey haddaba lam yanfud tasarufuhu fi lmaal haddii isaga laga xayirin xayiraaddiiba waxay tahay almancu min atasaruf wey marka macna ma samaynaysa waan xayiray haddana suu doonu ka yeelaya de wax isqabanaya maaha wuxuu yihi fain lam eh, wa waida lam yakun lahu kasbun waida lam yakun lahu ama in lam yakun lahu kasbun haddii ninkan isaga ahi hadda waxaa laga hadlaya de ninkan la xayiray wuxuu cunu u baahan yahay oo nafaquu u baahan yahay wuxuu xudhu u baahan yahay oo hadduu xaasi caruur leeyahay wuxuu siiyuu u baahan yahay xoolihiisii o dhanna waatan laga xayiray ee la yidhi ma taaban kartid lam yanfud tasarufuhu fii maalihi yani waa fii cayni maalihi wey acyaanta xoolaha u haysto lacagta u haysto ma isticmaali karo dukaankiisii waxba kama qaadan karo ma taabanayo muxuu cunayaa marka acyaantii waa sida dabaan acyaanti ama dimadiisa u ku tasarufi karaa xagga dimada uu ku tasarufi karaa tasarufaat way u tahay lakin atasaruf fi acyaan ilmaal baan u furnay haddaba muxuu cunaya ninka muxuu isticmaalaya wuxuu yihi fain lam yakun lahu kasbo haddii aanu xoogsi lahayn oonu gacanta ka shaqayn unfiqa calayhi waxaa lagu bixini ama lagu waa la biilini wacalaa ciyaali isaga iyo caruurtiisaba waxaa laga biilin xoolihiisa ilaa an yanfaka canhu lxajru ilaa iyo inta uu ka faydmayo xajrigan saaran xayaraada laanta ay ka kor noqonayso waa la biilaya isaga iyo caruurtiisiiba xoolihiisa dukaankiisa iyaa biilka laga siinaya waa haddaanu shaqaysan ama hadduu xoogsi tago oo wax soo helayo de shaqaysaa laleeyahay ad waad shaqaystaa soo ma waxa aad shaqaysatay baad markaa ku biilinaysa kalahaayo subaxio meelahaansu wax kasoo heleelaa intaasu markaa biilka dhiganaya dukaankii iyo intana lama taabanaye waa la iibinayaayo waxaa lagu maarata la bixinaya dayntiisii kii marka ka bilaa kasbiga ahaa halkanaa laga biilinayaa buu yihi maxaa yeelay dee waa xaajo markaa naajiza oo hadda taagan oo markaa lagama maarmaan ah milkigiisiina weli xoolihii kama zuulan wixii isagaale leh kol hadduu leeyahay dee ninkii gaajo lagu dili maaye waa la siinay isaga iyo ciddii markaa biilayay wuxuu yihi wa idaa araada alxaakim xaakimkii hadduu doono haddaba marka uu doono bayca maalihi inuu ninkan xoolihiisii iibiyo aadaab baa laga doonay axdarahu marka xoolihii la waa la iibinaya si deyntii loogu bixiyo soo ma layska iibin maaye baa horta la keenaya goobjoog buu ka ahaanaya marka xoolihiisa la iibinayo axdarahu wuu keenaya aw wakiilahu isagii haddii aan la keeninna qof ka wakiilo uu soo dirsaday ayaa goobjoog ahaanaya wa axdara alghuramaa dadkii xaqlayaashaha ee daynta kulahaana iyagana waa la keenaya wa baaca qaadigu wuu iibinayaa kula shayin wax walba fii suuqihi suuqiisu ku iibinayo dhowr arrimood baa laga doonaya ninkii xaakimka ahaa arrinka koobaad inuu keeno ninkii da maarata maalkan lahaa marka la iibinayo si naftiisu ay ugu xasisho in si saxa loo iibiyey oo aanu is odhanin waa la xaraasheeyo waa maarata waa lagu baabi'iyey goobjoog wahdo waayo waaan waxaa lagu iibinayaa layskama xaraashayo qiimaha caadiga shay weliba uu joogo iyo wax ka badan unbaa lagu iibinaya waa la xaraashaya marka la yhahdo waay moodaa dadku in wixii la baabi'inayo maaragta wixii lagu helaba lagu qaadayo may shay walba qiimihiisii caadiga ahaa baa lagu iibinaya iyo wa wixii ka badan marka waa inuu goobjoog ahaado ayaa fiican si ugu niyad samaado haddaanu isagii imaninna cid inuu soo dirsado ciddaasi ay goobjoog ahaato isagoo keliya maahee kuwii daynta ku lahaa iyaga laftooduna inay goobjoog ahaadaan baa fiican sababtu waa maxay si iyaga laftoodu ay ugu niyad samaadaan in de si fiican loogu iibiyey xoolihii ilan iyaga laftoodu hadhow toole wixii da meesha kasoo baxun bay qaadanayaan soo ma wixiina wax xoolahoodii gaadhaya ma aha markaa mar iyaga maxay dantu ugu jirtaa in lacag badan lagu iibiyo si dayntoodii oo dhamaystiran ama dhadhow ay u helaan marka iyaguna si aanay isu odhanin waa la boobsiiyey inay goobjoog ahaadaan baa wanaagsan taasi waa taa qodobka labaad waa in shay walba suuqiisa la geeyo ari iyo geel iyo waxbaa ninkan u jooga bariis iyo sonkor iyo waxna waa yaallaan dee ariga sayladaa la geynaya halkaasaa lagu iibinaya halkii xoolaha lagu iibinaya baa la geynaya sonkortii iyo waxaanayana de maarata suuqii caadi ahaa ee maarata laga adeeganaya yaa lagu iibinaya khudaar iyo waxaas hadday maaragta jiraan halkii khudaarta lagu iibinaya ayaa la geynaya sababtu waa maxay dee wax waliba suuqiisa ayuu ayay dadkii rabay imanayaan marka dadkii rabay halkaa ay ku imanayaan buu ku qaaliyoobaya ilan mar dadkii waxaan doonaya ay bataan wixii kor buu ukacaya mar dadkii doonaya ay yaraadaanna qiimihii hoos buu tegaya markaa shay walba suuqiisa ayuu dee ku fiican yahay oo ku qaalisan yahay shay walba oo yaani dulaabtiisi iyo dadkii raadinayay halkaasaa laga helayaa shay walba meeshiisaa la geynayaa saas iyaduna fiican wuxuu yihi fain lam yajid haddaanu helin halkana wuxuu ka hadlayaa kan dee iibinaya ee dilaalka ilan dilaal baa xoolihii qayrinayo maarata maarata intaasaa la siinaya wax yaa ku daraya yaa ku daray asu haynaya sooma ma kan qayrinaya dee lacag buu qaadanaya illa bilaash kama shaqeynaya fain lam yajid haddii aanu helin man yataawa man yataawacu mid ku tabarucaya binidaai dhawaqa haddii la helo mid iskaga tabarucayo aan isagu lacagba doonay oo anaa iibinayo uu yidhaahdo oo markaa shay walba isagu markaa ku dhawaaqayo de waa caadi kaasaa markaa loo dhiibaya marka wax kalena la weydiin maayo laakiin kaasi de sida loo helaa iska adage fain lam yajid haddii aanu helin man yataawacu mid ku tabarucaya binidaai iyo dad usheega istajara wuxuu kiraysanayaa ama ijaaranayaa min khumus lkhumus xoolihii masaalixda khumusulkhumuska la odhanayay man yunaadi qof dhawaaqa malaha halkeenan aada loogama yaqaane meelaha carabta almazaad alcalani bay yidhahdaan almazaad alcalani markaa waa waa ku waa ku kordhin weeyi qayaxan marka midbaa waaa la ohanaya alaabtaasa la iibinaya la araasha yaa iibsanaya midbaa ohanaya kun baan siisanaya markaasuu ohanaya kun bay maras yaa ku daraya yaa ku daraya kun kun yaa wax ku daraya kunka yaa wax ku daraya maanta dhan qaylinaya haddii gaari la iibinaya gaarigu dul taagay dhakadu kaga jooga halkaasuu ka qaylinayaaoo de ila halkii laga soo maqlay yaa ku daraya yaa ku daraya akhirka halkay istaagto ee la dhaafi waayo kii markaa halkaa gaadhsiiy ayaa alaabtii laga iibinaya haddaba ninka xaggee xooli laga wax laga siinayaa wuxuu yihi min khumus lkhumus khumus lkhumusku dee waa markii haniimada waclamuu anama hanimtum min shayin faana lilaahi khumusahu walirasuuli walidi lqurba walyatama walmasaakin bn sabiil marka khumus baa laga bixiyaa khumuskii marka laga bixiyo ayaa khumuskii haddana shan loo sii qaybiya khumus lkhumus buu noqonaya marka meel ahaan waxa weeye eh, aclam eh, anama kanimtum shafaana lilahi khumusahu kaa lilahi laleeyahay waa khumusulkhumuskiiyo masaalixdaa lagu bixinaya wadooyin lagu dhiso iyo masaajida iyo madaaris iyo eh, dad baahanoo la siiya iyo oo yani masalan hawl gaara ah ay ku dhacday iyo waa dantaa masaalixdaa guud baa lagu bixiya haddaba khumusulkhumuskii ayaa kan ujradiisa laga bixinaya fain lam yakun kaasi haddaanu jirin baytulmaalba aanu maaragtay jirin stujira ama istajara xaakimku wuxuu ka ijaaranaya min maali lmuflis alaabtiisan baa laga bi halkiisan laga bixinaya alaabtii la iibinayay lafteeda lacagteedii iyaa laga bixinayaa oo kaa markaasi isaga ujradiisa horaa laga siinaya kuwan quramada ee meesha taagtaagan kuma biirayo horaa laga siinaya isagu isagu qaadanayaa wey wuxuu yiri wabadaأa bima yusricu ilayhi اlfasaadu wuxuu halkan markaa iyadana kaga hadlayaa sidoo kale isla iibkii ayaa wuxuu leeyahay aadaab buu leeyahay iibkiibaa wuxuu leeyahay aadaab wabada wuxuu ku bilaabaya bima yusricu ilayhi اlfasaad waxa xumaan maarata inuu xumaada ay deg deg tahay waxyaalaha hore umaanaya khudaartii oo kale iyo raashin bisil hadduu jiray iyo de kuwaasi horay ka xumaanaya marka kuwaa ayaa loogu horreysanaya qeybtaas horta marka horreysan la iibinaya uma bilxayawaan markii waxaa degdeg deg uxumaanaya laga dhamaado waxaa lagu xigsiinayaa xoolihii noolaa arigii iyo geelii iyo lo-dii iyo oo maxaa loogu xigsiinayaa de inay dhintaan baa suuragala ama ay ceeboobaan sidoo kale iyaga laftooda waxay cunaan u baahan oo iyagiibaa dib kharash uu usii gelaya markaa iyagana horaa laysu dhaafinaya intaa kadib dee waxaa la iibinaya waxyaalihii caadiga ahaa bariiskii iyo manquulaadkii halka uu ka tegay musanifkeenu uma bilmanquuli uma lmanquuli waa laga kuxigaysa manquulkaa kuxigaya waxyaalihii manquulka ah bariiskii iyo muxuu ahay sankortii iyo wixii lamidka ah kuwaas iyaguna iyo gaai gawaaridii iyo waxaas ayaa ku xigay oo iyagana dee waa xadaya iyagu dhib kala ma qabaane in laxadaa suuragala uma bilcaqaari waxaa u dambaynaya dhulkii iyo guryihii iyagana cid ba xadaysa iyaga muxuay mana xumaanayaan mana dhimanayaan qarash la geliyana uma baahna oo de wax ma cunayaan sidoo kale lama xadayana soo ma marka iyadaa loogu dambeysiinayaayo marka u dambeysa la iibinay wuxuu yihi waqasama bayna alguramaai intaa markuu sameeyo oo xoolihii la iibiyo waqasama wuxuu qaybinayaa ahamana baa loo jeedaa lacagtii de soo baxarootay bayna alguramaai dadkii deynta lahaa baa loo qaybinaya marka marka wax oo dhan la iibiyo lama sugaye kolba qeybtii la iibiyey markii waxoogaa lacagoo la qaybin kara ay soo baxdaba waa loo qaybinaya sidee loogu qaybinaya calaa qadri duyuunihim cadaaladdaa la ilaalinaya iska ilaalinaad markuu kun doolar soo baxo aad tiraahdo kun lahaa kun unbaa imika soo baxeen qof kun laha midku jira uu yihahdo anigu haa kun un baan lahaa hoo adigu kunkaagu halkaa ka baxa cadaalad daraad samaysa waxaas lama ogola maxaa la samaynayaa wa wixiio dhan baad horta isu wadageen adigu misaad leedahay anigu kun baan leehay adiguna labaan leehay adiguna saddex baan leehay adiguna afar baan leehay kaa kalena shan baan leehay isku wada wadageen kun iyo laba waa isku waa saddex saw maaha iyo saddex saw lix maaha iyo afar waa maxay waa toban iyo shan shan iyo toban tobankaa kun baa ninka lagu leeyahay marka kunkii ugu horreeyay ee soo xarooday maxaad samayni waxaad u qaybin shan iyo toban meelood baad uqaybin kunkii kuu soo baxay shan iyo toban meelood oo islaag baad ka dhigi kolkaad shan iyo toban meelood oo islaag ka dhigto kii kunka lahaa meel un baad si kii labada lahaana laba meelood baad si kii saddexda kun lahaa saddex meelood baad si khalas saasay noqonaysa kii afarta lahaana afar meelood kii shanta lahaana shanta meelood soo hadhay hadday kun iyo shan boqol kuu soo baxaan kun iyo shantaa boqol maxaad u shan iyo toban meeloodoo isleeg meeshiiba maxay noqonaysaa ya meeshiiba boqol de kun iyo shan boqol marki baxday eh, meeshiiba kun iyo shan boqol noqonays waxay noqonaysaa eh, kun iyo shan boqol kuso boqol iyo konton meeshiiba boqol iyo konton dollar soo ma eh, cafwan waa boqol nacam markaad kun iyo boqol iyo kontonkii kun iyo shan boqol oo kuu soo baxday markaad shan iyo toban meelood uqaybiso meeshiiba waa boqol markaa kii kunka lahaa maxaad siinaysaa boqol baad siinaysa kii labada kun lahaana laba boqol baad siinaysa kii saddexda kun lahaana saddex boqol kii afarta kun lahaa afar boqol kii shanta kun lahaana shan boqol cadaaladdi waad ilaalisay marka boqolnaydii baad ku soconaysa markaa saasaad uxisaabs alaa qadri dunya saasuu ku leey wa qusima bayna alghuramaai baa loo qaybinayaa calaa qadri duyuunihim sidii dayntoodu ay kala ahayd ayaad saa isugu xisaabinaysa boqolaydii oad ku fariisinaysa adigu waxaad leedahay boqolkiiba shan baad daynta ka leedahay adigu boqolkiiba lix baad leedahay adigu boqolkiiba toban baad leedahay hadhow kolba wixii soo baxa saa sidii baad ugu qaybinaysa markaasay markaa noqonaysaa arrin cadaalad ku dhisan haddii kale de waxaa dulmi ku dhistay bay noqonaysaayo aan sax ahayn wuxuu yihi wain kaana fiihim man lahu daynun muajalu haddaba waxaa jiraya xaalado gaara oo dadkii daynta lahaa maaragtay kusoo baxayaa jira wa in kaana fiihim hadduu ku jiro man lahu daynun muajalun mid dayntiisu ay muajal tahay oo muddo aan la gaadhin ay leedahay lam yuqda minhu waxba looga bixin maayo halkan xoolahan la qaybinayo isaga laga qeyb gelin maayo oo laga bixin maayo xoolahan lacagta laga bixin maayo fii asaxi lqowleyni labada qowl ee masalada ku sugankooda sixada badani siduu yahay walahu qowlun aakharu qowl kale ayaa imaamku leeyahay annahu biliflaasi taxilu duyuunuhu oo odhanaya annahu waxa wey qowlkaasi in eh, qofkani maaragtay eh, lacagta lagu leeyahay biliflaasi ninka markii uu muflis noqday taxilu duyuunuhu wixii dayn lagu laha dhame xaalla isu bedeleysa qowl baa wuxuu leeyahay qofku markuu muflis noqdo oo qaadigu uu xukumo inuu muflis yahay ee uu xayiro dayntii xaalada ahayd dee sideedii bay xaallo u tahay tii mu-ajalada ahayd ee mudaysnayd lafteedu way soo hormareysa oo iyaduna imika kuwanun bay la mid noqonaysa maxaa saa loo galay loo sameynaya waxay uga qiyaas qaateen geerida iyadoo dayn muajala lagugu leeyahay oo toban sano kadib baan bixinayaa aad tiri haddaad geeriyooto qofkii xaqlihii goorma imanaya iminkun buu iskeenaya wuxuu leeya anugu toban kun baan kulahaan laygu shubo oo tobankas goormaad markaa aad ku ballanteen toban sano kadib dee tobankii sano sug ma sugaya hadda ha laygu shubo xaq buu uleeyahay waayo qofkii uu sugi lahaaba dhibay ma dib uu shaqaysan doonaa qof dhintay ma dib u shaqaysan may shaqaysi dambe ma jiro marka waa inuu imika ka gaaro intaan waxaan uu ka tegay la qaybsan waxaa imika meesha yaalla intaan la qaybsan inuu ka gaaro weeyaan hadal kale marka geeridii way soo dadajisaa dayntii haddaba xayiraadiina ma lamidba qowlkaasi wuxuu leeyay waa lamid laakiin waa daciif ee sida saxda ah lamid maaha maxaa yeelay ninkani de imikuu buuxayiran yahay kolka xoolihiisa intan marka la qaybsado waa la waa laga furayaa xadhiggan lagu xidhay waa laga furayaayo waa la sii daynayaa deetna wuu shaqaysan doona waxaaba laga yaabaa muddadii aad qabsateen inay timaado isagoo xoola helay oo lacag fiican iyo aduun fiican haysta sidaa daraaddeed laa taxilu duyuun almuajalatu bilflaas iflaaska xaalli kuma noqoto wain kaana fiihim hadduu ku jiray man lahu daynun muajalun qof dayn muajala lahaa lam yuqda minhu lam yuqda minhu laga bixin maayo dayntaa muajalkaa minhu min ahamani weyi samankan hadda la qeybsanayo laga bixin maayo fi fii asaxi lqowleyni labada qowlee masalada ku jira kooda sixada badani siduu yahay wa fiihi qowlun aakharu qowl kale ayaa jira walahu walahu qowlun aakar anigoo fii bay qoran laakiin sida saxda waa walahu imaam nawina taxriir alfah tabiya uu ku sheegayaayo walahuba laba meelood buu isticmaalay buu i tambiihu gebigiisuba laba meelood u xifdisanaa kitaabka sheeku de saddex meelood buu ku xifdiyey markaas hadda xifdi un iska xifdiya un maahee waa xifdi uu kelmad walba garanayo inta meelood ay ku jirto qur-aanka waad xifdisantay imka hadii lagu weydiiyo dhowr kelmadood wala imse meelod bu qurana kaga jirtaa waad ku daba bal waxaa laga yaabaa aayadaha qaarka hadii la weraado imse meelod bu ku jiraan inaad kala garan ba weyn markaas wuxuu ku le walahu inta meelood walahu qawlun inta meelood kaga jirto inoo sheegay w laba meelood bu isticmaala wi kelmadda walahu qawlun aakhar laba meelood buu ku jirta halkan iyo meel kale wey oo inoo soo socoto markaa walahudaasaa sax walahu qawlun aakhar iyo wafiihi qawlun aakhar ma isku mid ba mise way kala duwan yihiin way yar kala duwan yihiin bay yidhaahdeenoo walahu qawlun aakhar haddii la yidhaahdo waa naskiisii weeyaan qawl kale ayuu imaamku leeyahay imaam waa shaafiعي e, wafihi lakin hadii lo ihahdo wafihi ay wafi wafi farci farcigan laga hadlayo ama masaladan laga hadlayo waxaa ku sugan qawl aakharu qawl kale ayaa ku sugan marka dee qawl marka la ihahdo mukharajna wuu noqon karaa mansuusna wuu noqon karaa isagu fiihi qawl qawl baa ku sugan un baa la yihi laakiin qawlkaasi ma mid mansuusaba mise waa mid mukharaj labadaba uu noqon karaa laakiin haddii la yidhaahda lahu qawlun imaam shaafici wuxuu leeyahay qowl kale markaa waxaa la yihi waa kii mansuuska ahaa ee naskiisa ahaa kii ka ahaa halkaa ma soo gelayo rabiic baana inta badan rabiic saasaaba isticmaala baa la yihi o rabiic waa ardaygii shaafi umka dee waa ninkan warinaya qaala rabiic baad ku arkeysaa maaragtay umka meelo fara badan markaa rabiic hadduu yidhaahdo wa fiihi qawlun aakhar isagaa takriijinaya baa ila isagu mota min ahli takriij isagaa qawlka samaynaya oo takriijinaya markaaso dana qawl shaafici ka dhigaya walahu qawlun aakhar hadduu ku yidhaahdana shaafici baa yidhi isagu markaa ma takriijinayo weya waa saas walahu qawlun aakaru qawl kale ayaa imaamku leeyahay anahu biliflaasi in qofkani markuu muflis noqdo taxilu duyuunuhu daymkiisii o dhamiba uu xaal isu bedelayo taasi xaalad kale oo markaa nimankii quramada ahaa soo darsaysa waxa weeye wain kaana fiihim hadduu ku jiro man lahu rahnun qof isagu rahan haysta kusa waxaa ninkaa lagu gaar yeeli biamanihi lacagtiisa dadkan daynta le mid kamidihii isagu dayntiisu rahan baa u taalla oo gaari buu u rahmaday wuxuu kuleeyahay gaarigii marka la iibiyo sidii aynu lahayn waa la qaybinayaayo boqolaydaa lagu qaybinayaa loo qaybin maayo gaarigani maadaama uu ninkan u rahmanaa oo ninkani dayntiisa isagu uu rahan u dhigtay rahantii isagaa u xaqle kolka gaarigii la iibiyo horta isaga intiisii baa looga tirin oo dhammaystiran shan kun buu lahaa shantii kun oo dhamaystiran baa gacanta laga saaray kolka shantii kun gacanta laga saaro iyaa la odhan maxaa soo hadhay shan kun oo kalea soo hadhay nimankii kala hadaba sidii ay wax u kala lahlahaayeen ugu qaybiya baa laohan hadday waxba kasoo hari waayaan markuu kaasiintiisa qaatana saasuu kula tegay marka maxaa yeelay liana xaqahu mutacalliqun bilcayn markaad rahanta dhigato inagii imika rahanka soo baxaynay darsigeenii hore dee dayntii cayntan rahantaabay ka laalaadaa ay ku dhegan tahay marka kuwii kale isagaa kaga xaqle waxaanu rahmaday oo la qaybsan maayo ta wain kaana fiihim hadduu ku jiro man lahu rahnun qof rahan lahaa khusa bihamani waxaa lagu gaar yeeli saasuu ula jeeda waa lagu gaar yeeli yani waa qudima bu la jeeda kuwa kale qudima bay ka cabiraan saasana ka fiican qudima biamanihi waa lagu hormarin ila khus haddaynu dhahno in isagii la wada siinayaad moodi de isaga waxaa laga siinaya intii dayntiisa ahayd qudima baa la yidhaha waa la hormarinaya horta isaga oo horta isagaa wixiisii oo dhamaystiran loo tirinayaa haddii cayntii rahantu ay xoolihiisii o dhan gaari weydo shan iyo toban kun buu ninkan kulahaa gaari buu rahmaday gaarigii baa la iibiyey toban kun buu gooyey maxaa la samaynayaa tobankii kunba waa la siinaya shantii kun ee soo hadhayna nimanka kaluu ku dhexgelaya ayuu kula mid noqonaya wuu la masoobayaa shantaasi shantaa iyagu kala mid yahay markaa nin shan kun laban baa laga soo qaaday kuwii kalena dabidba in buu lahaa halkaasaa laga eegaya deetana boqoleydiio wixii dambe soo baxa saasaa loogu qaybin wuxuu yihi wain kaana lahu cabdu fii raqabatihi arshu jinaayati qudima xaqu lmajniyi caleyh wain kaana lahu ililmuflisi ninkan mufliskii hadduu leeyahay cabdun addoon hadduu leeyahay fii raqabati fii raqabati lcabdi arshu jinaayati addoonkaasoo qoortiisa arshu jinaaya saaran yahay qudima waxaa la hormarin xaqu lmajniyi caleyhi kanuu dhibka ugeystay xaqiisi ninkan mufliska ah xoolihiisan waxaa ku jira addoommo uu leeyahay isagu de iyaga laftooda waa la iibinayaa soo ma oo dayntaa lagu bixinaya haddaba addoommadii mid kamida ayaaba dhib geystay oo nin kale nabar u geystay oo dhaawacay si markaa maalan khata ah marka dee wax mag baa ka waajibaysa magti addoonkii xoola male sayidkiisana mag bixi lama yidhahdo magti adoonkaaga maarata w dhib dhibku geystay bixi lama yidhaahdo maxaa un la samaynayaa jinaayadaasi isagay qoorta ugu duuban tahay isagay qoorta ugu duuban tahay waxaa loola jeedaa isagaa la iibinaya baa la iibinayaa si dhibaatadii qofkan maaratay wixii xoolihii u waajibay loo siiyo haddaba ninkii dhibka loo geystay ee xooluhu u waajibeen dee nin isaguna dayn labuu noqday dayntiisii laakiin halkay ka lulataa addoonkanay ka lulataa cayntiisay ku tacalluqaysaa mar hadday cayntiisa ku tacalluqaysa waa sidii raamtoo kale marka addoonkii la iibiyo horta jinaayada wixii ka waajibay baa la dhigaya ninkan shan halaad baa uwaajibay addoonkii baa la iibinaya kolkii la iibiyo iyaa la eegaya deetana lacagtii kasoo baxday maxay jari kartaa shantii halaad baa lasoo iibinaya ninkan uwaajibay shantii halaad marka la keeno hadday lacagi soo hadho dee nimankan la qaybsani lakin horta ninkan shantiisa halaad ayaa loo qadimayaayo hore laga siinaya marka addoonkii la iibiyo saasuu kuu leeyahay wain kaana lahu haddii uu leeyahay cabdun addoon hadduu leeyahay fii raqabatihi arshu jinaaya oo maaratay raqabadiisa ay arshujinaaya saaran tahay qudima waa marka arshujinay yani jinaayo uu geystay ama dhib u geystay wixii ka waajibay lagu leeyahay qudima waxaa la hormarin xaqulmajniyi caley ninkaa uu dhibka u geystay xaqiisa ayaa la hormarinayaayo isaga ayaa horta marka hore la fulaya oo wiiisa la siinaya wain kaana fiihim ku jiro man lahu aynu maalin baacahaa minu mid aynu maal uu ka iibiyey leh salaad bay ku jiraan ya ayib kolley intan waa isla socotaa ilaa kitaabka akhirkiisa salaadiina waa lagu jira marka halkaas iskaga joojin doonaa wsala allah wasalam ala nabiyina maxamed wallah alam